رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa almuraaqaba muraaqabayntii baabkeedii iyo in mar walba qalbigeenna ilaahay uu ku jiro aan ku xusuusnaano ogaanana can abi hurayrata radia allaahu canhu annahu abuu hurayra ayaa samica wuxuu maqlay annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama oo yaquul odhanahaya inna alaafatan saddex nin oo min bani israa'iila reer bani israa'iil ahaa ayaa jiray abarasa mid baras buu qabay cudurkan barska la yidhaahdee jirgo go'aahee kor ku cadcadaado ayuu qabay wa aqraca midna aqrac buu ahaayo timihii baa ka haaday oo nin bidaarla ayuu ahaa wa acmaa ka saddexaadna indhool buu ahaa saddexdaa nin ee reer bani israa'iil ah midna waa barasooloo baras buu qabaa midna waa timalaabe midna waa indhool saddexdaasaa jiri jirtay araada allaahu ilaahay wuxuu doonay subxaanahu wa tacaala an yabtaliyahum inuu imtixaamo adduunku waa mixno adduunku waa laisimtixaamayaa wabalownaahum bialxasanaati waasayi'aat xumaaye iyo wanaagyo waa laysku imtixaamaa ilaahay wuxuu doonay inuu ibtileeyo fabacafa wuxuu u soo diray ilayhim xaggooda malakan malag buu u soo diray saddexdii malag ayaa loo soo diray fa ataa wuxuu u yimid al abrasa midka baraska qabay kii baraska qabayey cudurka baraska ayuu u yimid faqaala wuxuu ku yidhi ayu shayin axabbu ilayka xaggaaga maxaa loo jecel yahay ayu shayin sheegeebaa axabbu laka la jacayb badan yahay ilayka xaggaaga qaala wuxuu yidhi lownun xasanun kalar wanaagsan lown midab fiican iyo wajildu xasanun harag wanaagsan jirkaygaan iyo maqaarkaygaan isbeddelay mid fiican in laygu beddelo ayaan jeclahay buu yidhi wayadhabu inay baxdo oo ay iga tagto cannii xaggayga alladii midka qad qadaranii ay igu wasaqaysanahayaan annaasu dadka waxaan ay dadku igu nacayaan ee cudurkan baraska ahna inuu iga baaba'o igana tago annaasu famasaxahu wuu masaxay jidhka ayuu saa gacanta uga mariyey fa dahaba canhu waxaa ka tegay xaggiisa oo ka baaba'ay qadaruhu wixii dhibka ahaa qadaruhu wasaqdiisii baa ka tagtay macnaha cudurkii baraska ahaa ee haayey ayaa ka tegey wa ucqiya waxaa la siiyey lownan midab xasanan ee qurux badan maqaar fiican iyo midab wanaagsan ayaa la siiyey qaala malaggii wuxuu yidhi fa ayu lmaali axabbu ilayka hantina maxaa xaggaaga loo jecel yahay xoolo keed jeceshahay hanti xaggaaga maxaa loogu jecel badan yahay oo aad jeceshahay qaala wuxuu yidhi alibilu geelaan jeclahay geela aan ka helaa buu yidhi alibil aw qaala ama waa shakiya albaqaru lo'da geel baan jeclahay ama lo' baan jeclahay mid un buu yidhi shaku raawi raawigaa shakiyey labadooda ma uusan sheegin laakiin mid buu sheegtay ama wuxuu sheegay geel ama wuxuu sheegay lo raawigaa marka wuxuu kala shakiyey ma geel buu yidhi oo xadiisku ku soo wariyey mase lo labadii marka wuu qoray fa uctiya waxaa la siiyey naaqatan hal cusharaa'a ah, toban sida ah hal cushara ahoo dhali rabto ilkaha ku socota oo toban sida ah ayaa ninkii la siiyey waxaa la siiyey hal cusharaa'a toban sida ah oo dhalmadeedu dhowdahay fa qaala malaggii wuu ka tegoo wuxuu yidhi baaraka allaahu laka fiiha ilaahay ha kuu barakeeyo baaraka allaahu laka ilaahay ha kuu barakeeyo buu yidhi laka adiga fiiha xoolaha gudaheeda fa utiya wuxuu u tegey haddana waa ninkii malagga ahaa oo surad bani aadama wataa alaqraca ninkii aqraca ahaa ninkii aan timaha lahayn buu u tegay faqaala wuxuu yidhi ayu shayin sheegeebaa axabbu ilayka xaggaaga loo jecel yahay warniyow maxaad jeceshahay su'aal baa la weydiiyey qaala wuxuu yidhi shacrun xasanun timo hagaagsan timo fiican ayaan jeclahay wayadhabu inay iga tagtay baxdo cannii xaggayga haadaa midkan alladii kaasoo tadiranii ay igu wasaqaysanhayaan ama ay igu nacahayaan annaasu dadka famasaxahu wuu masaxay asagiina wuu masaxay fadahaba canhu xaggiisa way ka tageen wixii saarnaa cudurkii haayey fadahaba waa baxay canhu xaggiisa wa ucqiya waxaa la siiyey shacran timo xasanan oo fiican oo qurux badan qaala malagii wuxuu yidhi fa ayu lmaali maal iyo hanti iyo xoolo keebaa axabbu la jecel yahay ilayka xaggaaga xoolana maxaad u jeceshahay qaala albaqaru lo'daan jeclahay buu yidhi lo'da ayaan jeclahay fa uctiya waxaa la siiyey baqaratan lo xaamilan xaamila ah lo uur leh ama sac xaamil ah ayaa markaa la siiyey dhali dhalirada balay rabtaa wa qaala wuxuu yidhi baaraka allaahu laka ilaahay ha ku barakeeyo adigana fiihaa xoolaha gudahooda fa ataa wuxuu u tegey haddana fa ataa wuxuu u tegey tii horena fa ata alaqrac buu ahaa fa ata alacma ninkii indhoolaha ahaa ayuu u yimid waa malagii fa qaala wuxuu yidhi ayu shayin axabu ilayka adigana sheegay baa xaggaaga loo jecel yahay maxaad jeceshahay waa indhoolkii qaala wuxuu yidhi an yarudda allaahu inuu ilaahay ii soo celiyo ilaya xaggayga basarii indhahayga indhoola ahaye inuu ilaahay indhahayga dib iigu soo celiyo ayaan jeclahay oo fa u ubsira annaasa dadka aan iska ar arko waayo waxba ma u jeedo dadaa jira iyo qofaa socda iyo waxaasuu leeyahay sidaa darteed ayaa wuxuu yidhi anna waxaan jeclahay in ilaahay indhahayga intuu ii soo celiyo aan dadka iska ar arko fa ubsira laytusiyoon iska arka annaasa dadka famasaxahu asagana wuu masaxay faradda allaahu ilaahay ayaa u soo naqay ama u soo celiyey ilayhi xaggiisa basarahu araggiisa qaala wuxuu yidhi faayulmaali xoolo iyo maalkeebaa axabbu ilayka xaggaaga loo jecel yahay qaala alghanamu arigaan jeclahay buu yidhi ariga ayaan jeclahay qaala alghanam fa ucطiya waxaa la siiyey asagana shaata ri waalidan ilkaha ku socota ayadana waalida ah dhalirata waxaa la siiyey shaat ri waalidan dhali rabtaa faintaja haadaani wawallada haadaa labadani way u bateen fantaja way u koreen way u bateen haadaani labadaani wawallada haadaa kanna way u dhashay kiiridana way u dhashay oo way u bateen labadii lo'da iyo geela kala sheegtayna way u dhaldhaleenoo way u bateen faintaja haadaani labadani way sugeen dhalmadooda waad dhihi kartaa wawallada haada kanna wuu kortoo waa u sugay fa kaana wuxuu u sugnaa lihaada midkan waadin mooro oo min alibili geel ah walihaada midkaanna waadin mooro ama tog oo min albaqari lo ah walihaada midkaanna waadin oo min alghanami mooro dhan oo ari ah faqiir bay ahaayeen way cudur qabeen dhib baa ku sugnaa dhibkiina waa laga siibo waa laga qaaday hantidii iyo xoolihiina way u tira bateen ilaahay imtixaanka xumaan iyo dhib iyo jirro keliya ma aha xataa caafimaadku waa imtixaan ee xooluhu waa imtixaan owlaaddu waa imtixaan wabalownaahum bilxasanaati wasayi'aat xumaayaalo iyo waxbaa laydinku imtixaamaya sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala kullu nafsin daa'iqat اlmowt wanabluukum biاlshari wاlkhayri fitnatan wailayna yurjacuun ama turjacuun sidaa darteed baa shar iyo khayrba laysku imtixaamaa intiiba waa la wada siiyey imtixaankii baa weli socda shalayna way imtixaanaayeen maantana way imtixaaman yihiin umma intaa kadib innahu waa malagii ataa wuxuu soo maray uu u yimid alabarasa kii baraska qabay kii baraska ilaahay ka caafiyey ee geel fara badan la siiyo mooradii ku jiro wax maalaayo caana lisaayo halayhii wax kala tirtiriraayo xoolihii xisaabayo qaar inta ku celinaaya qaar ayuu soo maray mashquulsan fii suuratihi wa hay'atihi suuradiisii iyo hay-adiisii qaabkiisii buu ku soo maru ugu yimid maxaa laga wadaa waxaa suuragala suuraduu mar hore ugu yimid waxaa dhici karta in loola jeeda suuraddii abrasnimada iyo fakhriga ayuu ugu yimid malaggiibaa wuxuu iska soo dhigay nin dhib qaba rafaadsan dhibaataysan barasla-ah fa qaala wuxuu ku yidhi rajul rajul baan ahay nin miskiinun maskiin ah ana rajul macnaha anigu nin baan ahay miskiin ah qad inqatacat waxaa go'ay bi aniga alxibaalu xarigiibaa iga go'ay fii safarii safarkayga aan ku gaarahay xibaalku muxuu la jeedaa waa asbaabtii zaadkii iyo sahaydii iyo wixii aan watay xarigii safarka i gaarsiinahayey waa asbaabtii waa wixii safarka aan ku gaari lahaa waa wixii sahaya aan watay way iga go'een walaalo falaa balaaqa gaarsiin lii ani iima sugnaanin alyowma maanta safarkayga cid i gaarsiin kara ma jirto ilaa billaahi ilaahay mooye umma bika kadibna adiga ilaa billaahi wa bika waa mamnuuc adi iyo ilaahay waa mamnuuc ad ilaahay mooye umma kadibna adiga qof maanta wax ii qaban kara ma jira aan ilaahay ahayn ka sokow ama ka gadaalna adiga laakiin ilaahay iyo adiga meahe qof kale wax ii qaban karaa inaad dhahda waa mamnuuc oo lama ogola ilaa billaahi ilaahay mooye tumma ka bacdi bika adiga ayuu yidhi as'aluka waxaan kugu su'aalanayaa bialadii macbuudkii actaaka ku siiyey allowna alxasan midabkan fiican waaljildu alxasana iyo maqaarkan hagaagsan waalmaala iyo xoolahan aad ku dhex jirto midabkii fiicnaa maqaarkii fiicnaa iyo xoolahan aad dhex joogto waxaan kugu su'aashay ilaaha ku siiyey sababtii iyo magaciisa baciiran halkoo rati baciir hal rati baan ku weydiistay buu yidhi meeqa u kala dhashay moorada dhan waa wada geel meel kastaa wada joogaa xabad iiga soo bixi buu yidhi baciiran rati ayaan kugu su'aashay oon kugu weyddiistay buu yidhi halkoo rati keliya ah ayaan kugu weyddiistay baciiran baciir ayaan ku weyddiistay kaasoo ataballaqu ataballaqu dheh aan ku gaaro ataballaqu aan ku gaaro i gaarsiiya bihi ratigaa fii safarii safarkayga hal rati iisoo bixi shan wuu siin karaa tobanna wuu siin karaa faqaala wuxuu yidhi alxuquuqu kaiiratun xuquuqdu way badan tahay xuquuq badan baa lagu leeyahay xoolahan ani keligii melihi wala jeedaa kuma siin kara waay macnaha alxuquuqu kaiiratun faqaala wuxuu yidhi anii acrifuk war sootaan ku aqaana cani ka annii waaba anigoo acrifuka ku aqaana war waa ku aqaanaa alam takun sow maahayn abrasu baras abrasa baraslihii alam takun sow maahayn abrasa kii baraska qabay soo maahayn adigu yaqoo yaqdaruka ay ku nici jireen ay ku wasaqaysanaayeen annaasa dadka faqiiran faqiirka ahaa xabad rooti hadduu helo nasiib ahayd markii hore soo taa ma ahaan jirin buu yidhi faqiiran faacطaaka allaahu miyuusan ilaahay ku siinin subxaanahu wa tacaala waxaan oo badan oo aad haysato miyuusan ilaahay ku siinin subxaanah wa tacaala qaala wuxuu yidhi waxaan aad sheegaysa waa maxay faqiir baa ahayd iyo baras baa bani aadamku waa ilowsha dhow yahay khaasatan waxyaabaha baaxida markuu ka baxo laba kumi ay isugu toosto assalaamu calayku haddaad dhahda wacalaykum salaam kuma dhahaayo shalayna wuu ku shaxaadaaya shalay shaxaad buu kaa qaadana markaad maqaayadda beriiska ka cunaysa agtaadu soo fadhiisana ilil buu kuu soo fiirina war kaa beriis ugey baad dhihi jirtay kooto ama rubac beriis ha loo geeyo laakiin maalintay isugu toostoo gaari cadna uu helo gabarna uu guursado laba wiil iyo saddex gabdhoodna loo dhalo shaqaduna ay isugu toosan tahay jidka ku istaagi maayo maba ahanba kii sharad madaad salaanta wuxuu ku kuleeya kumaad ahayd war kumaad ahayd marka kumaad ahayd ma taagna meesha tiyaa marka nala barayaa wuxuu yidhi ninkii fa qaala innamaa warihtu waxaan ka dhaxlay haada almaala maalkan xoolahan aad ileedahay faqiiraad ahayd iyo goormee faqiirnimo arkay horta kaabiran can kaabiran abka ab baan ka dhaxlay buu yidhi abkowka abkoobaan ka dhaxlay awowka awowaan ka dhaxlay ani waxa aad sheegaysa iyo faqiiraad ahayd iyo barasaa kugu yaalay iyo warna sheeka beraley buu yidhi waxaan aniga weligeyba baahimaba arkinba xoolahaan abka ab baa iiga dhintay waxaa iiga baxay kaa biran can kaa biran awowka awoowe abka ab ayaan ka dhaxlay albaabkiiga deg buu yidhi fa qaala malaggii wuxuu yidhi in kunta haddii aad tahay nin yahow kaadidan mid been sheegaaya hadday beentaa tahay oo hadalkan aad sheegaysa ay beentaa tahay fasayaraka allaahu ilaahay ha kugu celiyo ilaahay ha kaa dhiga waaye ilaa maa kunta waxaad ahayd saad ahayd ilahay ha kugu celiyo ma nimcad ilahay baad ku kufrinaysaa yacrifuuna nicmat allah uma yunkiruunahaa nimcada ilaahay bay aqoonsanayaan kadibna way inkiraayaan sidaadii allah kaa dhigo baraska alla ha kuugu soo celiyo faqriga allah ha kuugu soo celiyo fasayraka allah ilaahay ha kaa yeelo ilaa maa kunta sidii bay noqdeen xoolihiina hal mar bay geb noqdeen cudurkii baa dib ugu soo noqday suuqaasuu fadhiyaa waa koow wa ataa wuxuu u yimid haddana alaqraca ninkii aqraca ahaa ninkii timala'aanta ahaa buu u yimid fii suuratihi suuradiisii iyo wahay'atihi buu u yimid waa saan soo tilmaanoo kale sidii uu asagu ahaan jiray oo kale yuu malagi iska soo dhigay saasuu markaa ugu yimid fa qaala lahu wuxuu ku yidhi midla maa qaala lihaada kaa wuxuu ku yidhi oo kale waradda wuu jawaabay wuu soo celiyey calayhi malagii buu ku soo jawaabay kii timala'aanta ahaa midla maa radda haadaa kaa baraslaha ahaa wuxuu soo jawaabay oo kale warniyo waxaan safar baan ahay musaafir miskiinaan ahay safarkiiba iga go'ay wixii i gaarsiin lahaa gaarsiin ma haysto maanta ilaa inaad ilaahay inuu ii gargaaro kadibna adiga maahane waxaan kugu weyddiistay ilaahay timaha ku siiyey kuna siiyey xoolahan faraha badan hallo hal sac isii aan safarkayga ku gaaro alxuquuq kahiir buu yidhi warsoo kuma garanayay aniga war waxaan aad sheegaysa maxaawa xoolahan waxaan ka dhaxlay kaabiran can kaabir awowka awowey abka ab baan ka dhaxlay buu yidhi iga tag asagana sidii oo kaluu ku jawaabay faqaala malagii wuxuu yidhi in kunta haddaad tahay kaadiban mid been sheegaya fasayaraka allaahu ilaahay ha kaa dhigoo ha kugu celiyo ilaa maa kunta saad ahayd wa ata alacmaa ninkii indhoolka ahaan jiray buu u yimid fii suuratihi buu ugu yimid iyo wa hay'atihi faqaala wuxuu ku yidhi rajulun miskiinun nin dan yaraan ahay waa malagii nin baahanoo dhibaataysanoo waxbaysan buu iska soo dhigay amase indhoolnimuu isaga soo dhigay amase hay-addii markii horeoo kaleu ugu yimid wuxuu ku yidhi rajul miskiin ah ayaan ahay wabnu sabiil musaafirna waan ahay musaafir maskiin walow kaana suldaan soo ma ahayn ma suldaanba ha noqdee musaafir haddaadan waddankaaga joogin waa dhib qabtaa un mashaakil unbaa ku sugan marka ibni sabiilna waan ahay inqatacat bii waxaa iga go'ay alxibaalu xarigii fii safarii safarkayga aan ku gaarahayay sahaydii buu ula jeedaa falaa balaaqa lii maanta gaarsiin iima sugna falaa balaaqa iima sugnaanin lii aniga alyowma maanta wax wax i gaarsiiya ilaa billaahi ilaahay mooye uma ka bacdi bika adiga as'aluka waxaan kugu su'aalanayaa biladii macbuudkii radda kuu soo celiyey calayka korkaaga basaraka araggaaga shaatan hal eri hal rii isee buu yidhi shaatan shaabkaasoo ataballagu biha fii safarii safarkayga aan ku gaaro moora u buuxda wuu kala celcelin yahay kii shalay maba ahanba indhool buu ahaan jiray indhihii waa u furmeen xoola kaalay sheeg ma tirin karo suu u tirinaya tiradu way ka dhumaysaa uu soo bilaabaa halri baa la weydiistay bini aadam sidaa darteed ayuu yidhi waxaan ku weydiisanayaa shaatan ataballagu biha fii safari faqaal wuxuu yidhi qad kuntu waxaan ahaa acmaa indhoole faradda allaahu ilaahay baa ii soo celiyey ilaya xaggayga basarii indhahayga ilaahayyaa indhahayga ii soo celiya moorada gal horta buu yidhi bax xabad maad i weydiisatay fakhud qaado maa shi'ta waxaad doonto in allaala intaad doonto kala bax wadac maa shi'ta waxaad doontana ka tag aniga maanta inaan xabad xarig kugu soo xiro wan ah amase ri ah hoo ku dhihi maayo moorada waa taa eegal intaad doonta ka baxso intaad doonta ka tag adigaa xoraha buu yidhi gal moorada moorada gal fakhud maa shi'ta wadac maa shi'ta fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laa ajhaduka kaagala dadaali maayo alyowma maanta bishay in shay inaan kaa reebto akhadtahu aad u qaadatay lilaahi ilaahay dartii caza wajalla caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye maanta maba ku dadaalaayiba inaan kaa reebto shay aad ilaahay dartii u qaadatay subxaana wa tacaala imtixaankii wuu ku barmuusay labadii kalese way dhaceen faqaala malag buu ahaa xagguu geynaa xoolo amsik maalaka buu yidhi xoolahaaga qaxiso fa inama btuliitum waa laydin imtixaamay saddexdiinada faqad radya allaahu ilaahay raalli buu canka xaggaaga ka noqday wasakhita wuxuu u xanaaqay calaa saaxibayka labadaada saaxiib mutafaqun calayhi xadiid cajiib badan waaye bini aadamka lixubbi alkhayri la shadiid aad buu u daran yahay jacaylkiisa malaayiin baa laga yaabaa in akoon uu ugu jiro jeebkani waxaa ugu jirta saddex boqoloo dollar xagga dambe kun baa ku jirta maskiin baa tuubsanaya sarf mahay buu leeyahay allah noo kaalmeeyo ee ilaahay ha noo kaalmeeyo waa rune eh, bal haddaad nus dollar iska siisa xataa miisaanka qiyaame ilaahi wuu kuugu badinaya subxaana watacaala wa innahu lixubbi alkhayri la shadiid insaanka xoolo jacaylku wuu ku adag yahay walaalayaal inta maskiin la heli karo wax la siiyo khayr baa ku jira inta qof wax nasiibna dhahayna way fiican tahay sadaqa dahab ah maalin aad la murugto habeen aad la seexan weysaa la gaari doonaa allayaa kaa qaadan doona inta maskiin taleefon kuu soo diray khayr baa lagu jiraa inta lagu dhahay waa baahanahay khayr baa lagu jiraa maalinta ayadoo dahab hadda waaba xaanshee ayadoo dahab ah meel aad dhigta aad weysaa la gaari doonaa subaxii marka la tukada intuu qaado saa u wareegaya qofkuu albaabka u garaaca wuxuu leeyahay taydaan meel ula leeahay dhaqaaji xaggee geyna intaan xilligaa la gaarin way fiican tahay in markaa wax la bixiyo xadiidku xadiid cajiib badan wa xarfaha ad adag buu noo fasiri doonaa wannaaqa alcusharaa bidammi alcayn baa la akhriyaa cayntoo la godo wafatxi shiin shiintana la kordhigo cusha la yidhaahdo wa cusharaa in la mado hiyo alxaamil waa midda uurka leh baa loola jeedaa qowluhu uu yidhi ntaja wa fii riwaaya waxay ahayd fanataja macnaa macnaheeda waxaa laga wadaa tawallaa wuxuu kortayuu sugay nitaajahaa dhalmadeeda macnaha inay u dhashay u bataan ayuu markaa sugay waaye wاnnaatij linnaaqa hashaa loo isticmaalaa way dhashay hashaa la yidhaahdaa kaalqaabilati lilmar'ati macnaha asaga hasha dhalitaankeedii buu sugay qaabiladu waa umulisada ayaduna waxay qaabishaa naagta markay umulayso naagta umulisadaa qaabila la yidhaahdaayo canugan soo baxayay qaabilaysaa lilmar'a loo isticmaalaa waa naagta umusha sida ay ayadu u sugto oo ay u dhalisan naagta dhalaysaa taasaa marka ayadana loola jeedaa wa qowluhu uu yidhi waladda waladda uu yidhi haada waladda haada huwa bitashdiidi laam waa laamtoo la adkeeyo la shido ay tawallaa wuu kortay waaye asagana oo wuu sugay wilaadatahaa dhalmadeeda waa kii arigee wahwa bimacnaa waa isku macna nataja fi naaqa laakiin intaajkaa hashaa loo isticmaalaa fal muwalludu iyo falmuwallad iyo waannaatiju iyo waalqaabilu saddexdaba bimacnaa waa isku macno waxay sugeen hasha dhalnadeeda naagta umaysada sida naagta dhalaysay u sugto yay ayaguna geelkoodii hashoodii iyo lo'doodii u korteen oo ay u sugeen dhalmadeeda inta waa isku macno laakiin haadaa lilxayawaan midka xayawaankaa loo isticmaalaa wadaaka kaana ligayrihi kayrkiisa wa qowluu yidhi inqaطacad waxaa go'ay bi aniga alxibaalu xarigii huwa bilxaa'i اlmuhamala xa la dhibco tiray baa la akhriyaa waalbaa'i almuwaxada iyo ba hal dhibcooley ah ay baa loola jeedaa xarigii safarka i gaarsiin lahaa sababtii i gaarsiin lahayd ayuu markaa ula jeedaa wa qowluhu uu yidhi laa ajhaduka macnaha waxaa loola jeedaa laa ashuqu calayka dhibimayso korkaaga fii raddi shay-in shay inaad ka tagto takhud ama aan kaa celiyo ta'khuduhu aad u qaadatay aw tadlubuhu ama aad dalabtay min maali maalkayga waxaad maalkayga ka qaadatay maanta inaan kaa celiyo ku dadaali maaye wa fii riwaaya albukhaari waxay ahayd laa axmaduka laa ajhaduka laa axmaduka bilxaa'i almuhamala waalmiim xa la dhibca tiray iyo miim wamacnaha waxay noqonaysaa laa axmaduka kumahdin maayo bitarki shayin shay aad ka tagtay oo taxtaaju ilay aad u baahan tahay ilaahu muu kuu dhaafo alla alxamdulillah wuu kaaga tegey dhihi maayo macnaha haddaad qaatana waan ku farxaya haddaad ka tagtana saasoo kale kamaa qaaluu waa sida ay dadku u yidhaahdaan nolosha dheeraanteeda nadaamii qowmama ma aha ay calaa faati tuuliha dheeraanteeda hadday tagto xataa qofka markuu da' da'gaaruu sii weynaado sii weynaado inuu nadaamooday ahayd wuxuu ka tegay laakiin nadaamo ma aha kama qowmamaynaayo xataa haddii noloshu ay sii dheeraato nin sagaashan jir ah ama boqol jir ah ama boqol iyo labaatan sano jira noo duceydha muxuu kow ka bilaab taqaanaa ilaa cumri dheere caafimaad la nasiib waadwaada saa darteed baa laysa calaa tuuli alxayaati nadamun nadam iyo qowmo maysan markaa ahayn can abi yacla shadaad ibni aws can ilnabiy nebiga wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi alkayis caaqil waxaa la yidhaahdaa man daana nafsahu midka nafsadiisa xisaaba wa camila u shaqaysta limaa bacda almowti geerida waxa ka dambeeya waalcaajizu caajis waxaa la yidhaahdaa man ittabaca qofka raacay nafsahu nafsadiisa hawaahaa hawadeeda watamannaa iska yididiilsaday cala allaahi ilaahay alamaaniyi didiilo naftiisuu iska raacay waa laguu dhaafi doonaa alla waa ku cafin doonaa xumaan buu isaga jiraa oo aan naftiisa xisaabin sida imaamka kitaabka uu ku sheegay saxiix un baan sheegi doonaa buu yidhi laakiin dhowr axaadiis oo ducfi ku jira laga heli karaa culimmada qaar waxay dhahaan midkan baa ka mid ah saa darteed haddii qaarkood aanu sheegnona waan sheegi haddii qaarkood aanan sheeginna meelaha kalead ka arki doontaan wixii markaa daciif ah wixii markaa daciif ah sidaa darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa khayrka iyo wanaagga qofka u saaxiibka inuu yahay qofka nafsadiisa xisaabay rawaahu tirmidiyun wa qaala xadiiثun xasan qaala tirmidi wakayr waxay dhaheen min alculamaa macnaa daana nafsahu waxaa loola jeedaa maxaa laga wadaa xaasabahaa xisaabay naftiisii buu xisaabay wa can abi hurayra radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllah rasuulkii alla wuxuu yidhi sal alla alay wasalam min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacnii qofka islaam wanaaggiisa markuu maa laa yacniga ka taga shaxda iyo cayaarta iyo weelaha ku imtiqaanaa fadhi kudirarkii markaad ka tagta islaamkaagu wanaagsanaana laakiin maxaad qiimo leedahay haddaad islaamtoo meelaad aad fadhiso islaamkaagu kaamin ma aha min xusni islaami almar'i qofka islaam wanaaggiisu waa tarkuhu waa markuu ka tago ka tegitaankiisa maa laa yacnii maa laa yacni waxaa la dhahaa shay haddaad samaysana adduunna faa'iide aan kugu lahayn aakhirana aan faa'iida u lahayn xadiiun xasan rawaahu tirmidi wahayruhu can cumar radia allaahu canhu can اlnabiyi qaal laa yus'alu rajul yaan la weydiini fiima maxee buu daraba u tumay ama u garaacay imra'atuhu naagtiisa rawaahu abu daawuud wakhayruhu naaga qaarkood waa la garaacaa qaarna waa dad xilkas ahoo wix lagu tumayaba iska dhaafaan inkastoo nebigu in badan uu ku tilmaamay garaacitaanka dumarka inaysan akhyaarnimo ahayn waddamada aad joogtaanna naag baanba farba la saari karinba wax qaylinaa lugta looga dhejiyaa baa layidhi ninkii naag farta u fiiqaa mase dharbaaxa ku dhufta sidaa darteed ayaa rasuulku wuxuu tilmaamayaa laa yus'alu rajul rajulka yaan la weydiinin fii ma daraba imra'atuhu wax ceeb aha dhici karta waxeeb akhyaar baa soo fadhiisatay meeshii gabadhii waxaa la garaacay waa laysku yimid waryaha maxaa u tuntay naagta waxaa la sheegi kara soo ma jiro waxbay ii diidan yihin saa waaye macnaha xaaladaha noocaas ah islaamku inta badan wuxuu tilmaamayaa inuu ceebaha qarqariyo ceebaha inuu qarqariyo ayuu in badan tilmaamayaa laakiin hadday meeshu maxkamad gaarto oo xaal mastuur ay ka tagto marka waa la bayaaninayaa saasay samaysayo xaaladdaasay samayso waa kuu imaana intay itiri xalay dharuurdal'aabla igu rido saan u sugayay filim fiirsanaysayo waan u baahnaa nafteeda macnaha xaalad noocaasaa jirtaa saa darteed rawaahu abu daawuud wakhayruhu abu daawuud wuu ka aamusay xadiidka muusan tilmaamin saxiixiisii xasankiisa iyo kayrkiisa waxaan aad idinkugula talinaya in allahu tacaala wixii aan sheegnana waanu sheegi doonaa in allahu tacaala wixii aan sheegi weynana waa suuragal ayagoo daciif inaan sidooda u akhrino laakiin balse baxdi fiican in la sameeyo aad bay u hagaagsan tahay waxaan meesha oga baxaynaa baabkii muraaqabada waxaanu geli doonaa haddii rabbi idma baabu fi taqwa meesha inoo joogto wabilahi towfiiq wallahu subxaanah wataala